bismi illahi raxman raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd xadiidkiina ugu dambeeyey darsigeena ugu dambeeyey ayaa ku saabsanaa haweeneydii nebigu sal lla alay wasalam intuu guursaday loo aqalgeeyey kadibna ka cawdubilaysatay nabiguna sal alay wasalam uu ku yidhi abu asiid uu ku yidhi reerkeedii eh, u dir waxna siiyo laba maro mutaca ahaan u sii waxaan sheegnay qisadaas inay kutubta qaarkood ku qoran tahay arrintaa iyadaa inay ka shaqeeyeen dumarka nebiga sal alay wasalam qaar ka mid ah khaasatan xafse iyo iyo caaisha oy haweentu way iska cusbayde iyagu ay ku yidhaahdeen haddaad rabto nebigu inuu ku jeclaado markii lagu aqalgeeyo ka cudublayso sidaasuu kugu jeclaanaya kadibna godka ay u qodeen inay ku dhacday sidaasi waxaa nidhi kutubta qaar baa qorta laakiin inay sugan tahay iyo inaysan sugnayn waan soo caddayn doonaa darsigeennana aan ku ballansanayn qisadaasi marka qiso jirta maaha qaybtaa dambe ee ka dhigaysa ama siyaadada ka dhigaysa in haweeneyda ay dumarkii nebigu sal alla alay wasalam ay sireen oy khayaano ku sameeyeen oy god u qodeen oy waxaan iyadu martay daacad ka ahayn laakiin lagu khalday qaybtaasi xadiiska wax jira maaha waxayna qisadaasi ku timid ama ziyaadadaasi ku timid ninka la yidhaahdo eh, ibnu sacad dabaqaadkiisa iyo mustadrak alxaakim ayay siyaadadaasi ku timid waxayna ku wareegeysaa labada siyaadadooda duruqdeedu waxay ku wareegeysaa laba nin oo labadoo matruukiin ah nin waxa weye moxamed ibnu cumar alwaaqidi sheekhi ibnu sacad moxamed ibnu cumar alwaaqidi ninkii akhbaariga ahaa waa matruuk bal culimmada qaarkood waxay leeyn muttaham bilkadib been baa lagu tuhmay ama waa matruuqoo nin warkiisa la qabsado maaha duruuqda qaarkeed ninkaasaa ku jira duruuqda qaarkeedna waxaa ku jira nin la yidhahda hishaam ibn moxamed ibnu saaib alkalbi isagana waa matruuk isagana nin warkiisa la qaato ma ah labadaa nin baad siyaadadaasi dhammaanteed duruqdeedu labadaa nin bay ku wareegaysaa labada ninna waa laba nin oo matruukiin ah waxaad intaa ku dartaa ayadoo sanadkeeda matruukiin ku jiraan ayaa haddana waxay khilaaftay xadiidka saxiixaynka ku yaalla ama saxiix bukhaari ku yaalla iyo kutubta sunanka ah biasaaniid saxiixa marka waxay ku dhowdahay inay qisadaasi dumarka nebiga lagu eedaynayo inay baatil tahay oyna waxba ka jirin haddaynaba ahayn wax la dejiyey oo la been abuuray saas daraaddeed ayaa wuxuu leeyahay alimaam annawowi caleyh raxmat ullah fi kitaabihi tahdiib lasma wluqaat qisadaa markuu ka hadlaya wuxuu yidhi siyaadadaa iyadii waa bail laysa bisaxiix buu leeyay ibnu sacad baa dabaqaadka ku wariyey ficlan saan sheegna wey sanadkeeduna waa daciif buu yihi qisaduna wax jira maaha waxaa ugu horeeyey alimaam ibnu salax ayaa isaguna wuxuu leeyahay lam ajid laha aslan haabitan wax asal oo sugan uma haya buu leeyahay siyaadadaas dumarka nabiga ku saabsan sal ly wasalam wakadalika ibnu mulaqin baa soo guurinaya isaguna saa uu isbaatinaya warka murtidiisu waxa weeye xadiidku inta hore oo gabadhu inay nebiga ka cudubilaysatay nebiguna iska furay bay suganta laakiin inay arrintaa dumarka nebigu ka shaqeeyeen ama dumar kalaba ka shaqeeyeen qaybtaasi wax jira maaha intaas marka waxa weyaan intaan u ballansaneyn bay ahayd baabu lwaliimati waliimadii buu baabu yahay walimadu waa cuntada la sameeyo xilliga uu ruuxu wax guursanayo aqalgalka gadaashii way noqotaa nabigeena ka sugantahay sal alay wasalam culimada qaarna waxay leeyiin intuusan aqalgelinna waa suroobi karta can anas bn malik radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay wasalam ra'aa wuxuu arkay calaa cabdiraxmaan bni cawfin wuxuu ku arkay cabdiraxmaan ibni cawf korkiisa wuxuu ku arkay athara sufratin yacni jaalle raadki midab jaalle ah sufradu waa tiib waa cadar midabkiisu jaalle yahay raadkiisa ayuu ku arkay nebigu sal lay slam abdiraxmaan ibn cawf ayib sufradu waa tiibkaas inta badanna wuxuu ka yimaadaa bay leeyihin tiibka marka ama cadarka lagu daro zacfaraan iyo wax lagu daro ayuu midabkaa yeeshaa bay leeyihin safrani hadduu kasoo jeedo man ra-a wuxuu arkay can cabdiraxmaan bni cawfin wuxuu ku arkay korkiisa afara sufratin cadar raadkii cadar midab leh oo la arkayo raadkiisa oo jaalla abuu ah ku arkay fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam maa haada kani muxuu yahay ama mahyam mahyam yani maa haada iyo mahyam waa isku mid yani ama maa shanu waa la dhaha halkaagu muxuu yahay ama kani muxuu yahay markaasaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay inii anigu tasawajtu waxaan guursaday imra'atan hawaani haweeney calaa wasni nawaatin timir laftimireed miisaankeed baan ku guursaday oo min dahabin dahaba ah, calaa wasni nawaatin nawaadku waa lafta timirta wasankuna waa wax miisaankeeda leeg oo min dahabin dahaba ah, lafta timirta ah miisaankeeda wax leeg oo timir oo dahab ah baan ku guursadoo meher uga dhigay buui ayb qaala markaasaa nebigu wuxu uri sal ly waslam fabaaraka allahu allaha barakeeyo laka adiga ha kuu barakeeyo ee awlim waliime walow bishaatin neef aryana ha noqotee la weliime walow bishaatin walow neef arya ha noqotee wuxuun weliime oo qal oo wahaakada macna muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray wallafdu lafdigana limuslimi buu usugnaaday ayb maqsuudka afaru sufra laga leeyahay culimada qaar waxay leeyihiin zacfaraan buu ahaa zacfaraanku yani waa nooc nabaadka ududgoon ka mida ah. axaadiis baana ku soo aroortay inaan loo ogolayn ragga inay zacfaraanka isticmaalaan sidaas daraaddeed bay leeyihiin nebigu sal ly wasalam cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu ku arkay isaga oo raad zacfaraan uu ka muuqdo raggana waa loo diiday inay isticmaalaan seebaa marka laysku waafajinayaa baylen qaar waxay leeyihiin <clears throat> qisadani waxay ahayd intuusan nebigu reebin zacfaraanka intaan ragga loo diiday qola ku jawaabayaan qolada waxay leeyihiin mee waxaa dhici karta cabdiraxmaan inuusan u qastine laakiin xaaskiisa ilan dumarka loo ogolayo inay isticmaalaan inay xaaskiisa uun ka raacday markay mucaamaloonayeen ee wax loo qastay uusan ahayn taana waa suuroobi kartaa bay leeyihiin qaar baa halkaa maray alimaam nawowi ra'yigaasuu muxaqiqiinta u tiirinaya qaar waxay leeyiin waxaa dhici karaysa cadarkii ragga ayuu waayey raggu hadday cadarkii ragga waayaanna ka dumarka inay isticmaalaan waa loo ogolyahy sida xadiiskii ku yimid jimcada markaad imaanayso cadar soo isticmaal kaagii haddaad weydana ka haweentaada soo isticmaal yani cadarka raggiiyo dumarka waa kala duwanaan jira sida xadiisku cad marka waxay leeyihin waxaa dhici karta inuu mid kiisaba waayey wey miduu isticmaalo kii haweenkiisi inuu la isticmaalay baa dhici karta o min hada albaabba in loo rugsayey qaar waxay waxaa dhici karta maya caruuska arooska in isaga loo laga soo reebo isaga rukso u haystaa dhici karta adiga wax way tawfiiq noocaasoo kale hadal badanoo noocaasa isku dayeelana isku waafajiyaan ayib marka xadiiskan waxaa deliishaday amaa masalada uu leeyahay calaa wasni nawaatin min dahab alimaam alashari iyo khaaabi iyo eh, qaadi ciyaad waxay soo goorinwaxay qabaan weliba qaadi ciyaad culimada badankood ka soo goorinaya lafta timirta ah miisaankeedu waagaa wuxuu dhannaa buu leeyahay shan dirham oo fida ah shan dirham oo fida ah bay u dhigantay buu leeyahy waagaa isagaa macna xadiidkeenna waxaa deliishaday culimada qaarkoodoo ku tegay weliimada aroosku inay waajib tahay xaggee laga qaata waay waxay ka qaateen nebigu sal alay waslam cabdiraxmaan binu cawf wuxuu ku yidhi awlim walow bishaatin waa amar sooma weliimo samee amarkuna asalkiisa haddaan saarif la helin wujuub buu fii aslihi amarka markii la itlaaqo wujuub buu sidaasay u deliishanayaanoo waxay leeyihiin ruuxa aroostay inuu weliimo sameeyo waa waajib bay leeyihiin daahiriyadaana sidaa ku tegey waana weji sidoo kale wejhi macruuf aho shaaficiyada qaarkood ay qabaan wey culimada shaaficiyada qaar baa sidaa ku tagay inuu waajib yahay waxaa xojinaya oo waajibnimada sii adkaynaya oo ra'yigaasi xujo u noqon kara xadiidu burayda wuxuu leeyahay lama khaaba calaa faatimata lama khaaba caliyun faatimata cali markuu faadimo doonay faadimadii gabadhii nebigu dhal sal ly sl cali markuu doonay ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi sal lay waslam inahu laa budda lilcaruusi min weliima ah, waa laga maarmaan arooska inuu weliimo sameeyo laa budda ayb axmed iyo keyrkii soo saaray fatxigana fatxulbaarigana wuxuu ku leeyahy xaafidku xadiidkaasi sanadkiisu laa ba'sa bihi marka haddii uu xadiidkaasi asaxo ama uu sugnaado waa daliil xoog badanoo xoojinaya weliimada aroosku inay waajib tahay amarkaas xoojinayaa inahu laabudda lilcaruusi min waliima waa lafdi daahirkiisu uu wujuub faa'iideynayo wey macana sidaas weyaan ayib jamaahiirtu iyagu waxay qabaan culimada badankood waa mustaxab bay leeyihin waa sunno laakiin waajib ma aha bay leeyihin ayagu meeshaasay marayaan qaadi ciyaad wuxuu soo guurinayaa inay culimmadu isku waafaqeen weliimada inta u badan inaysan xed lahayn inta ugu yaree lagu weliimeeyana inaysan xed lahayn xad waa sida meherkii oo kale aan soo marno kale xad go-anoo lagu dhihi kama hoos marin kartidna male xad ugu sarraysoo shareecadu geysoo la dhihi karo intaa ka badan laguma weliimeyn karana ma jirto waxay ku xidhan tahay nin iyo tabarti nin iyo tabarti laakiin waxay leeyihiin haddii ay noqoto in aad kari karto waxaa ugu yar oo muxuu ahaay mustaxab ah inaadan neef adhiya ka yaraynin haddaad kari karto w xadiiska cabdiraxmaan baa laga qabanaya awlim walow bishaatin saas wey macana وعn iبn cmr radi allahu canهuma qala wuxuu yhi qala rasuul اlahi sl lay waslam culimada qaar baa waxay u deliishadeen oo xadiiskan u deliishadeen welima haddii la samaynayo in wax la qalo waa laazim laakiin waxaan u tegi doonaa nebigu sal alay wasalam intuu guursaday weliimeeyey oo haddana weliimadiisii wax hilibaba ayna ku jir waanu tegi doonaa ayib wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu sal lay waslam xadiidka waxaa kaloo ka faa'idaysanaynaa aqalgalka kadib inay weliimadu noqonayso cabdiraxmaan marka uu nebigu ku leeyahay weliimada samee waa goormo waa maruu aqal galay oo reerkiisa la seexday oo cadarkii guriga uu kasoo isticmaalay lagu arkayoo la ogaaday inuu nin guri la markaa kadib buu nabigu leeyahay weliimo samee saasman ayib wakadalika xadiiska nabigaan u tegi doonaa markuu aqal galay kadib buu weliimada sameeyey marka culimada qaar waxay leeyihin waa la hormarin kara qaar waxay waa laga dambaysiin karaa laakiin alimaam subki wuxuu leeyahay sunnadii nebigu waxay ahayd in aqalgalka kadib laga dhigo muxuu ahay weliimada laga dhigo wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sal ly wasalam idaa goortii duciya la yeedho axaduku midkiin ila alweliimati weliimada markii loogu yeedho falyatihaa weliimada ha tago muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray ayb welimuslimin muslim waxaa u sugnaaday idaa goortii dacaa u yeedho axadukum midkiin akhaahu walaalkii markuu u yeedho falyujib akhii ha yeelo falyujib akhii loo yeedhay walaalkii loo yeedhay ha ajiibo oo yeedhidda walaalkii ha ajiibo cursan aroos kaana ahaaya aw amase naxwow ama aroos wax la mida ahaaya xadiidka hore ama lafdiga hore xadiidkan dhihi lahaa jumhuurta ayaa waxay u deliishadeen aroos haddii lagugu yeedho inaad ajiibtahay inay waajib tahay inaad ajiibto inay waajibta inaad yeesho oo tagto oo aad raacdo waa waajib bay leeyihin haddaad ka tagtana dembi baad gashay iyo cisyaan oo waajib sharci aad meel kaga dhacdo sidaas culimmada badankood baa qaba qaarna itifaaq bayba ku soo guurinayaan arrinta iyadaa oo ibni cabdilbar iyo qaadi ciyaad iyo nawowi iyay soo guurinayaan lakiin masalada khilaaf mashhuura ku jireen siday u badan yihiin baa sidaas inay waajib tahay weliimada khaasatan arooska wujuubkana waxay ka qaadanayaan yani amarka nebiga sal lay waslam falyatiha amarkuna muxuu faa-iideeyaa fii aslihi wujuubbuu faa-ideeya haddaan qariino saarifaan la helin sidaasay marka u badan yihiin waxaa kaloo xoojinaya xadiidka inoo soo nasqdoo kan ku xigo waman lam yujib iddacwata faqad casa allaha warasuulahu ruuxii aan yeedhidda loo yeedhay ajiibin allah iyo rasuulkiisaba wuu caasiyey hadduu markaa ruuxu cudurdaar leeyahay meesheeda waay laakiin haddaadan cudurdaar lahayn welimo aroosna lagugu yeedho inaad tagtahay waa waajib saas man qodobkaasi waa ka lafdiga labaadee fii saxiixi muslim wuxuu faa isaguna faa-iide siyaaduu wataa faa-iidada siyaadadee uu wataay waxa weeye aroos keliya ma ahee xataa waxaan aroos ahayn oo xaflad kaliya munaasabad kaloon aroos ahayn haddii lagugu yeedho oo walaalkaa kugu yeedho waa inaad ajiibto maxaa yeeley lafdigan dambe muxuu yidhi ah, cursan kaana aw naxwahu jumhuurtu waxay mareen arooska unbaa waajib ah ama haddii munaasabado kale lagugu yeedho oo dano kale uu ruuxu leeyahay kuugu yeedho ama casuumaad kale uu kuugu yeedho laazima noqonaysa markaa mustaxab xadiidkani marka wuxuu ku tusayaa ama aroosha loogu yeedho ama munaasabad kaloo walaalkaa leeyahay ha kugu yeedheen labadaba inaad tagtaa inay waajibta amarkaana sidaa faaiideynaya wey maana saas wey dacwo kasta yeedhid kasta shaaficiyada qaarkood baana sidaa qaba ibnu xasmina wuxuu ka soo guuriyey yeedhid kasta ama aroos ha ku saabnasanaato ama wax kale ha ku saabsanaatay haddiiba walaalkaa ku yeedho inay laasimayso ibni xasmi wuxuu ka soo guuriyey saxaabada jumhuurtooda iyo taabiciinta badankood saxaabada iyo taabiciinta badankood buu kasoo guuriyey saas way macnaha ayib laakiin jumhuurtu iyagu tan arooskana way la qabaan tan dambeen arooska ahaynna way ku khilaafsayn waxay tan kale waa mustaxab ta arooska unbaa waajiba ah. ra'yigaasi labadaba inay waajib yihiin oo lafdigan saxiix muslimka uu kutusayaa baa raajixa haddiiba walaalkaa ku yeedho oo uu casuumaad kugu yeedho inaad yeesho wey inaad cudurdaarba leedahay mooye sidaasaa laga faaidaysanaya lafdigan fii saxiixi muslim ku yaal wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu sal lay wasalam rasuulku wuxuu yidhi sharu acaami cuntata ka ugu shar badani acaamu acaamulweliimati weliimada cuntadeeda wey oo yumnacuhaa loo diidayo man yatiihaa ruuxa imaanaya loo diiday ama yumnacuhaa xaal loo diidayo man yatiihaa cidda imaanaya loo diidayo oo wayudcaa loogu yeedhayo ilayhaa iyada man ya'bahaa ninka diidayana loogu yeedhayo waman lam yujib ruuxaan ajiibin oo aan yeelin addacwata yeedhitaanka loo yeedhay ruuxaan ajiibinoon yeelin faqad casaa wuxuu caasiyey allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisuu caasi akhrajahu waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey ayib xadiidka bukhaarina wuu soo saaray iyo muslim labadooduba isagoo mawquufay soo saareen hadda waa marfuuc ibn cabdilbar wuxuu leey alxaafid ibn cabdilbar daahirkiisu waxa weye xadiidka inuu mawquuf cala abi hurayra yahay daahirkiisu waa inuu abu hureyre ku egyahay oo nebiga uusan gaarsiisnayn buu ayib waana riwaayada jumhuurta oo min asxaabi maalik buu le macna laakiin xadiidka qeybtiisa dambe oo faqad casa allaha wa rasuulahu ah qeybtaa dambaa xadiidka marfuuc ka dhigaysa buui maxaa yeelay abu hurayre ficil uusan u haynin nas u haynin ilaah iyo rasuulkiisuu caasiyey ma dhihi karo allah iyo rasuulkiisuu caasiyey waa inuu nebiga ka hayo arrimo lagu dhiiran karo ma ah lagumana ijtihaadi karo sidaas daraaddeed xaggan dambe ee xadiiska qeybtan dambe ama lafdigan dambe baa xadiiska rafcigiisa ku tusaya xataa haddii yani ruwaadda intooda badan abu hureyre ay ku joojiyeen qeybtiisii dambaa laga qaadanaya xadiisku inuu marfuuc yahay waana sida uu wato alimaamu muslim caleyh raxmatullah ayib alxaafid ibn xajar baa fii fatxi ilbaari isaguna sidaa ku odhanaya wuxuu leeyahay wa awalu hada alxadiidi mawquufun laakin aakhiruhu yaqtadii rafcahu xadiidka qeybtiisa hore waa mawquuf abu hureyre uu ku eegyahay laakiin qaybta dambe oo waman lam yujib idacwata faqad casa allah warasuulahu qaybtaa dambaa keenaysa inuu marfuuc yahay oo nebiga sal lay slam abu hureyre inuu xadiidkan ka maqlay saas man xadiisku wuxuu inoo sheegay cuntada weliimadu cuntooyinkay ugu shar badanta goormo waa xaaladda loogu yeedhayo dad aan rabin dadkii imaanahayee rabeeye gaajaysnaayee baahnaana loo diidahay cunto markaasay ugu shar badan tahay saas maana yani waxa weye dad qasab lagu soo jiidahayo muxuu ahaye la invayt garaynayo invitation loo geynayo muxuu ahaye warniyaho la cadaadinahayo intaa la soo jiidahayo kii gaajaysnaayo soo raadsadana iriddaa laga celinay sharu acaam waay sharu acaam waay waana sidaan u maalinta in loo badanya saas maan in loo badanya saas cuntada waxaa loogu talagalay dadka baahan baa loogu talagalay ninka baahanee soo raacay muxuu ahaayey intuu dadka soo raacay ama raqdaba soo raacay gaajadu wata ee meesha yimid asagaa ka mudan kaa dhereegsanayn uma baahnayne jeebku u buuxee maqaayadaha ka cuntayn karee gurigiisa uga bisishahay kan miskiinkee baahan baa munaasabada yaa ka leh marka kii baahnaaye lahaa markii laga celiyo ku aan rabinnana lasoo soo jiido xaaladaa iyadaa waa sharu acam sharu acam xadiidka waxaa daliishaday saan horeba u sheegnay culimada qabta weliimada casuumaaddeeda in la ajiibo inay waajib tahay faqad casa allaha wa rasuulahu bay u daliishadeen waataan hore uga soo hadalnay xaafidku wuxuu sheegay culimada qaarkood inay ku tageen shuruuda haddii muxuu ahaayey cunto laga waayo xafladda ama casuumaadda ama weliimada caroos arooska haddii ay noqoto in masaakiintiina loo diido aqniyadiiyo dadkii tujaarta iyo dadkii waxaystayna lagu khaas yeelo dadkii baahnaana laga hor istaago culimada culimmada qaar baa waxay ka qaateen in ay ruuxa u bannaan tahay inuusan tegin oo waxay leeyihiin waxaa jira asbaab waajibnimada kaa kor qaadi karta asbaabtaa waxaa ka mid a inay cuntaduba sharu dacaam tahayba to sharu dacaam hadday tahay ma raasani marka sharu dacaamba haddii lagu sheegay oo sifada ay leedahay oo dadkii baahnaana loo diidan yahay kuwa aan baahnaynna loo soo jiidayo adiga waad iska dayn kartaa haddii oo wujuubkii waa kaa dhacaya ilaaba ilaaba inaad tagto laazim ah waxaa ka mida maalan meesha in munkar lagu hayo haddii meesha munkar lagu hayo ood wax ka bedeli karto tag xumaadda aada ka qayb gashayna waa khayr munkarkan aada bedeshayna waa ajir iyo khayr dheeraada waay haddaadan munkarka bedeli karaynin inaad tagtaay waa xaaraam haddii wax makruuhoo xaaraam aan gaarsiisnayn meesha lagu hayana tegitaanku wuxuu noqonayaa makruuh buu noqonaya saas macana wax laga fiicanya waxyaalaha aan laga fiicay laakiin aan xaaraam gaarsiisnayn haddii meesha lagu hayo inaad tagtahay shay laga fiixay bay markaa noqonaysa sidaas man haddaad wax ka qaban karin haddaad wax ka qaban kartana wujuubkii wujuub kalaaba kusii fuuli soma ruux maalan magac leh ama kelimo leh ama sulba leh oo wax ka qaban karaat munkar baana meeshii ka jira wujuubkii ajiibidda ahayd waxaa ku raacaya man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu baa markaa ku qabsanaysa laba wujuub baa ku fuulaya markaas haddaadan waxba ka qaban karayninna waa inaad iskaga maqnaato oo muxuu ahaay maxalla lagaa dhiganin wey maa inaan lagu maxalaalsanin oo sheekh hebel baa joogay aan lagu dhihin way macna sheekh hebel baaba jooge wax badan baa lagu maxalalsadaa marka waa inaad ta'kiidiso inaan meeshaasi wax munkari uusan ka jirin haddaad intaad ku talagasho aada meeshii tagto ood ugu tagto meeshii munkar ka jiro oo wax shareecada khilaafsan uu ka jiro rag iyo dumar isku jira muxuu ahaayey eh, muusig heeso wax shareecada khilaafsan markaas isla markaaba wax ka qabo ama meeshaba ka noq nina ha ku ixtiraamin kii ku keenay xataa oo meesha kuu yeedhay ha ku ixtiraamin ilaahay tabaaraka wa tacaala baa mudan in la ixtiraamo oo muxuu ahay la qadariyo bini aadan intaad qalbigiisa dhowrayso alla ridihiisa ilaali nabigana waxaa ka sugan sal la alay slam inuu yidhi ninkii alla ku raalligeliya waxay dadku ka cadhoonayaan allah baa raalli ka noqda dadkana ka raalli geliya ruuxiise allah kaga cadhaysiiya waxay dadku ku raalli noqonayaanoo dadka kaga farxiya wax ilaahay tabaaraka watacaala uusan rabin oo ku cadhoonayo allana waa u cadhoodaa dadkana wuu ku diraayo ugu cadhaysiiya marka nina ha ku raalligelin wixii khaladee jira wax ka qabo haddii kale ka noqdo saas maa wacanhu radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu sal ly slam rsulku wuxuu yidhi idaa goortii duciya loo yeedho axadukum midkiin falyujib ha ajiibo ha yeelo fain kaana hadduu yahay saa'iman mid sooman falyusalli ha duceeyo wain kaana hadduu yahay mufqiran mid afuranna falyacam ha cunteeyo oo cuntada ha cuno akhrajahu waxaa wariyey muslim muslim baa wariyey aydan ku noqona aydan mar kale walahu waxaa u sugnaaday muslim min xadiidi jaabirin naxwuhu xadiidka mid la wa qaala wuxuuna yidhi oo ku siyaadiyey fain shaaa hadduu doono dacima wuu cuntayn wain shaaa hadduu doonana taraka wuu ka tegey iska daynaya ayb lafdigiisu waxa weeye waa lafdigan xadiiska jaabir isagoo dhammaystira waa sidan idaa duciya axadukum ilaa acaamin midkiin haddii cunto loogu yeedho falyujib ha jiibo fain shaaa طacima wain shaaa taraka marka hadduu meeshiiba tagaba meeshiiba hadduu goobtii tago cuntada la keenay hadduu rabona ha cuno hadduu doono ha iska daayo laakiin goobta ha tago ayb xadiidka hore xadiidka hore ee abu hurayra wa canhu can abi hurayra wey canta hore xadiidka abu hurayra wuxuu inoo faa'iideeyey ruuxu hadduu sooman yahay oo isagoo sooman loogu yeedho casuumaad aroos ama weliima loogu yeedho ama mid kaleba loogu yeedho sidaan soo soo soo baranay haddii loo yeedho soonku uu sooman yahay cudurdaar u noqon mayso uu kaga dhaco arrintu kaga dhacday xataa isagoo sooman waa inuu meeshii tago ayib muxuu samaynaya marka oo maxaa loo lugoynayaa wadaadkani waaba sooman yahay waxba cuni maayo ah, meesha tag dacwada ajiib goobta tag faraxa dad kala qaybgal haddaad meesha tagto sooman tahay ducee markaa falyusalli ha duceeyo a beydka iyo barakada iyo xafladda iyo reerka intuu usoo duceeyo meeshiina tago markaa kadib muxuu ahay soonkiisa ha iska wato ama hadduu doono ha afuro l kale waa tegi doona saas man falyusallidaasi macnaheedu ha tukada maaha shuraaxda qaarkood baa waxay u qaateen ha la tukado oo waxay yidhaahdeen ha tukado maxaa yeelay isagana khayr bay u tahay reerkana barakay u tahay bay dheh falyusalidaasi macnahay u qaateen meehe salaada hadda waxaa laga wadaa fii asliha lugawi baa laga wadaa macnaheedii sharciga ma waa macnaheedii lugawiga ha waa liana asalaata fi luga adducaa saas man amaa sharcan shareecadaa salaada waxay u taqaanaa middan aan tukano luqada carabiga laakiin asala adducaa baa la yidhaahda saas daraadeed falyusalli ha duceeyo waa cinda abi daawuud bayna ku timid iyadoo sidaa sariix u ah wuxuu yidhi falyadcu ah, meesha falyusalli ah abu daawuud wuxuu yidhi falyadcu ha duceeyo falyusalli marka ha duceeyo weye ha tukada maaha meeshuu tagaya waa ducaynayaa hadduu doono soonkiisu markaas ka wadanay hadduu afuran yahay soo maa xadiisku wuxuu inoo faaiideeyey isagu in cuntada uu cuni lafdiga hore wain kaana muftiran falyacam waan afurnahay meesha intaan imid oon meeshaon ka imaadaana iska noqonaya lafdiga hore waa diideen laakiin lafdigan dambe ayaa wuxuu faa'iideynayaa xataa hadduu afurran yahay waxa waajibka ku ah waa inuu goobta yimaado mooye inuu cuntada wax ka cuno laazim ah oo lafdigan dambe muxuu yidhi fain shaaa acima wain shaaa taraka khiyaar baa la siiyey ajiibidda iyo meesha inuu tagaa lagu laasimiyey amaa cunidday cunid la-aanta khiyaar baa la siiyey saasman cunidday cunid la-aanta khiyaar baa la siiyey ayb xadiidka marka in ay tegitaanka keliya ayna ahayn cunidduna ay waajib tahay hadduu afuran yahay ayaa waxaa ku tegay alimaam ibnu xasmi madhabka shaaficiyada qowl ka midana wey ayb haddii la yidhaahdo inuu cunaayo waajib bay ku tahay waajibku inteebuu kaga dhacaya alimaam nawowi wuxuu yidhi wa aqaluhu luqma walaa talzamhu ziyaada buui inta ugu yare wujuubku kaaga dhacahayo hal maroo afgelisa waay wax ka siyaadsanna kuma waajibayso saas man falyacam waa ku rigoobaya wax waa cunay intaa ka siyaadsanse kuma waajibaysa buui alimaam nawowi caleh raxmatullah sidaas culimada qaar baa qaba laakiin say u badan yihiin oo jumhuurtu ay leeyihiin cuniddu kuma waajibayse waxa waajibaysa waxay leeyiin waa xuduurka keliya saas macnaa lafdigan dambayna daliishanayaano fain shaaa acima wain shaaa taraka ayib lafdiga horena waa sheegnay oo isagu wuxuu la dheeryahay saa'imka inuu yimaada laazim ku ah cunitaankuise laazim kuma ah ma u bannaan inuu iska afuro ha hadduu intuu soomanaa casuumaad loogu yeedho duhurkii qadan loogu yeedho oo soonku sunno yahayna uu sunno yahay so waajib ahayn inuu cuntadiisa iska cuno soonkiisa jabiye wuu heli karaa culimadu waxay ka doodayaan maxamu waxaa u fadli badan inuu sii wato mise waxaa u fadli badan inuu soonka jabiyo cuntada wax ka cuno taa ha ka doodaan waa culimmada qabta sunnada sideedaba ruuxu markuu galo asagaa amiir laftiisa u ahoo almutatawicu amiiru nafsihi weeyo waxba laazim kumaaha sunnada intuu gudagalo dhexda goyn karaa sunno inta la dhexgalay aan la jeri karin waxay yidhahdaan waa xajka iyo cumrada waana midda qur-aanku sheegay wa atimu alxaja waalcumra labadaa haddaad gudagasho dhexda kagama tegi karta amaa waxyaalaha kale sunnooyinka haddaad dhex gasho waad goyn kartaa soonkaad jari kartaa salaada wixii aad dhex gashay waad goyn kartaa almutaawicu amiiru nafsihi waay culimmada ra'yigaa qabta baa marka waxay leeyihiin inuu iska afuro baa u fiican qaarna waxay leeyihin inuu soonkiisa wataa fiican shaaficiyada iyo xanaabilada badankood waxay leeyihiin ninka u yeedhaye gurigiisa uu joogo hadday soomanaantiisu dhibayso xoogaa hadda dadkii waa cunay meeshaasu fadhaa ninkii odaygahaaad u yeedhatayba hadduuba cuntadiiba intuu gacmaha ka laabto meeshaa fadhiya hadduu kugu dhibaatoonayo walaalka kuu yeedhay inaad afurtaa fiican bay leeyihin yani tayiban likhaairihi walaalkaa qalbigiisa adoo ilaalinay hadduusan wax dhiba u arkinna inaad soonkaaga iska wadataa fadli badan saasay yani shaaficiyada badankood iyo bacdulxanaabila saasay qabaan wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu sal ly slam rasuulku wuxuu yihi tacaamulwaliimati waliimada cuntadeedu awala yowmin maalinka ugu horeeya xaqun waa xaq yani waa shay laazima waay shay sugan oo laazima waay wa acaamu yowmi ahaani maalinka labaad cuntadiisuna sunnatun waa sunno wa acaamu yowmi ahaalii maalinka saddexaad cuntadiisuna suncatun waa ismaqashiin ha lagaa sheeg sheego wey iyo halagu sheega iyo magacaraadis wa waman samaca ruuxii dadka ismaqashiiya oo halagu maqlo iyo ha lagaa sheego iyo halagu ammaano wax u sameeya samaca allaahu bihi allaha maqashiiyo dheefta uu camalkiisaa ka heliyo faa'iidaduu helayo maqalka keliya allah ka dhigo wax kaloo yuusan ka faa'iidey ah, in la maqloo la sheegay intaa uun allah ka dhigo ayib waxaa wariya atirmidiyu tirmidi baa wariye wastaqrabahu wuuna hariibsaday waa la yaaba yani istaqrab waxaa laga wadaa markuu yidhaahdo hariib waa xadiis hariib xadiis la yaab le warijaalu xadiidka rijaalkiisuna rijaalu saxiixi saxiixa raggiisii waay saxiixa maca saxi bukhari ama saxi muslim rijaashiisii wayaan buu leehay alimaam xaafid ibn xajar caley raxmatullah daara qutni wuxuu ka soo guurinayaa inuu yidhi xadiidkan waxaa la keliyoobay nin la yidhahdo ziyaad ibni cabdillaah oo cataa ibnu saa'ib ka warinaya markaasaa wuxuu yidhi ziyaad ibnu cabdillaahi waa nin mukhtalafun fi lixtijaaji bihi waa laisku khilaafsan yahay xujaysigiisa wamaca dalika buu leeyahy fasamaacuhu min cataa bacda alikhtilaat buu maqalka uu cataa ka maqlay xadiiska waa markuu cataa isku dardarmaday kadib ayib macnaa waxa weeye waxaa jira rag ruwaad ah oo xadiista warin jiray oo sabab daraaddeed maskaxdoodu iyo xifdigoodu iyo waxqabashadoodu isku dardarmatay wax kala saari waaye masalan da- buu gaadhay waxbuu isku dardaray maskaxdaa nabar ka gaadhay waxbuu isku dardaray fahamkiisii baa tegey waxbuu isku dardaray sabab cudur baa ku dhacay mukhtalid baa la yidhahda marka mukhtalid waana wax isku qasay sooma ninka noocaasoo kale marka waxay yidhaahdaan muxadisiintu intuusan isku dardarmanin raggii wax ka wariyey ou fayoobaa xadiiska ay ka wariyaanna waa sax markuu isku dardarmaday kadib raggii wax ka qaatay ardo u noqday xadiiskay ka wariyaanna markaasi waxa weyaan markay ugu yarta waa laga tawaqufaya ilaa marka wax shaahid loo helo xadiidkan marka waxaa ku jira cataa ibnu saa'ib oo isku dardarmaday ninka ka warinayana wuxuu ka wariyey markuu isku dardarmaday kadib waa cilo marka xadiiska sanadkiisa ku jirta oo dacfi keeni karta marka rijaaluhu rijaalu saxiix ma keenayso inuu xadiisku saxiix xadiidka sanadkiisu waa daciif sababta aan sheegnay baana waxaa ku cileeyey cabdulxaq alishbiili abulxasan ibnu qataan albayhaqi iyo sheekh albani fi lirwa waa xadiis daciifa marka ciladaasu daciif leeyahay cilada ayuu xadiidkaasi daciif leeyahay ayib walahu waxaa u sugnaaday buuri shaahidun xadiidku muxuu faa'ideynaya xadiidku wuxuu faa'iideyn weliimada iyo casumaada arooska haddii dhowr beri laga dhigo maalinka ugu horraysa unbaa waajibka waa inaad tagto maalin labaad inaad tagtana haddii la sameeyo waa sunno laakiin maalin saddexaad iyo wax ka badan haddii la sameeyo ha tegin waa sumco iyo ismaqashiin iyo muxuu aha istustus waay markaas ah, marka ha tegin xadiisku macnahaasu faa'ideynaya laakiin dacfi baa ku jira walahu waxaa u sugnaaday xadiidka waxaa u sugnaaday shaahidun xadiid kale u markhaati kacaya can anasin anasna laga warinayo cinda ibni maajah ibni maajah agtiisana ku sugan ibni maajah waa wuxuu soo saaray xadiidka mid u markhaati kacaya oo anas laga warinayo meesha anas uuna yidhi wahmi iyo ismoodsiis baa ku jire sawaabku waxa weeye can abi hurayra waay xadiidku fii sunan ibni maajah markuu ku yaallo waa xadiidu abi hurayra ee ma aha xadiidu anas maaha saas daraaddeed meeshaasi horta ismoodsiis baa ku jira ayib sanadkiisana waxaa ku jira isagana nin la yidhahda cabdilmalik ibni xusein abu malik oo matruukaa ku jira matruuq nin dacfigiisu aada u daran yahay oo magacaa la yidhaahdaa sanadkiisa ku jira markuu yahay xadiidu abu hurayra cinda bni maaja saas man isagaasaana xadiidka waxaa ku cileeyey alxaafid ibni xajar laftiisa buusiri alxaafid ilbuusiri ninka la yidhahda sheekh albani bayhaqi bay ku cileeyeen xadiisku marka shaahidkaasi waa shaahid dacfigiisu shadiid yahay w dacfi adag baa ku jira mar hadduu dacfigu aad u adag yahayna waxba ma xoojiyo lamana xoojiyo kama huwa muqarar fii qawaacid musalax alxadiid bacfigu wuxuu iskabi karaa markuu yahay yasiirya sooma laakiin sanad matruuk ku jiro waa dacfi shadiid ah wabittaali waxna ma xoojiyo lamana xoojiyo sanadkii hore marka xadiiskii hore daciifka ahaa shaahidkani waxba kuma kordhin karo laba qaawan isma qaado sooma ah, saas maana laba tabar darani hadday isxambaaraan soo isla kufi maayaano saas man waxma kordhinayaan mid xoog badan iyo waxoogaa waxay tiro xoojiya tabar hayiyo mid yara tabar badan baa isqaada marka xadiisku dariiqiisaasina wax weyn ma siyaadinayo saas man amaa xadiiu anas xadiiu anas ibni maajah ma soo saarine bayhaqi baa soo saaray laakiin sanadkiisana waxaa ku jira isagana nin daciif ah jumlat lqowl waxa weeye xadiidka iyo shawaahidiisa kulli markaad isku darto xadiisku waa xadiis daciif warkiisa halkaa kuso aruur saaniiddiisu ma istaagayso ismana xoojinayso waa xadii daciifkaas xadiikaas waa xadii daciif ayib muxuu faaiideeyey wuxuu faa daciif haba ahaadee dadka deliishaday ama culimmada deliishaday waxay u daliishadeen maalinka saddexaad inay karaahiye tahay iyo wixii ka badan in weliimada laga qayb galo aroosyada qaar baa waxa weyaan xaflad baa la dhigayaa tu labaad baa la dhigayaa tu saddexaad baa la dhigayaa maalinta muxuu ahaaye muxuu ahaay toddobabax baa la yidhaha maalinka toddobaad baa mid la samaynaya muxuu ahaay shaashaar shaash maxay shaash shaashsaar dumarba shaashsaarna mid baa la dhahaa muxuu ahay maaqaan isla inay tahay wax badan baa la dhigi oo xaflado iyo casuulado iyo marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa hadduu asixi lahaa waay wuxuu tilmaamayaa midda ugu horeysa iyo talabaad wixii ka badani inay makruuta sidaana waxaa ku tegay shaaficiyada iyo xnaabilada shawkani baana rajaxay oo xadiidka isku xoojiyey laakiin maalikiyadu ayagu waxay qabaan maalin toddobaad haddii lagu yeedho xataa toddobada beriba haddii la qabto in la tegi karo wax karaahiyana inu ku jiro alimaamu albukhaari caleyh raxmatullah baana sidaa rajaxay fii kitaabihi saxiix saxiixulbukhaariga ayuu ku baabeeyo wuxuu yidhi baabu ijaabati alwaliima waddacwati waman awlama sabcata ayaamin walam yuwaqit nabiyu sal lay slam yowman walaa yowmayn baabkaasuu guntay nebigu maalinna ma qabanin laba berina ma qabanin markaasu wuxuu keenay axaadiistii mutlaq ahayday lahayd yani eh, ajiiba markii laydin yeedho axaadiistaasi ilaaqoodu mayna qaydin sooma maalin kuma qaydin mid labaad kuma qaydin mid saddexaad kuma qaydin sooma ajiiban baa marka laydin yeedho ilaaqoodaasuu marka deliishanaya alimaamu lbukhaari caleyh raxmat haddii xadiidkani marka asixi waayo daciif noqdo waxaa la deliishanayaa sida bukhaari iyo maalikiyadu qabaan waxaa la marayaa cumuumka iyo itlaaqa nusuusta lagu soconaya oo goortii lagu yeedhaba ama weliimaha lagugu yeedho ama tukalaha lagugu yeedhay inaad ajiibtahay wujuubkeedii waa taagnaanaya wax kaa ridayna ma jirayo haddii istixbaab la yidhahdana istixbaabkeedii waa taagnaanaya xadiisku ilan ma asixin sidaasay marayaan macnaha alimaam bukhaari iyo maalikiyadu ayb wa can radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi aqaama anabiyu nebigu wuu nagaaday sal lay waslam bayna khaybara waalmadiina madiine iyo khaybar dhexdooduu ku nagaaday alaaa layaalin saddex habeen ah, wacan safiyata binti shayba radi allahu canha qaalad waxay tidhi awlama wuu weliimeeyey annabiyu nebigu sal lay slam calaa bacdi nisaa'ihi dumarkiisa qaarkood korkooda wuxuu weliimeeyey bimuddayni laba mud oo min shaciirin heed ah akhrajahu bukhaariyu bukhaari baa wariyey safiya bin shayba waxaa aada loogu doodsan yahay saxaabiyad miyay ahayd mise taabiciyad bay ahayd ayb ibn xajar fi lisaaba wuxuu jasminayaa inay saxaabiyad ahayd qaarkoodna waxay leeyiin saxaabiyad way ahayd oo nebiga unbay aragtay way yarayn laakiin waxba mayna ka maqleen marka haddii la yidhahdo waa saxaabiyadna xadiisku wuxuu noqonayaa xadiis muxuu ahaayey musnad ah haddii la yidhahdo waa taabiciyad ama nebiga waxmayna ka maqli karin oo way yaraydna oo laakiin ru'yadeeda la sugo maraasiilu saxaabuu noqonaya hadday taabiciyad tahayna mursal buu noqonaya caadi ah ayib si la yidhaahdaba bukhaari waxaad mooddaa inuu rajaxayo inay muxuu ahaayey qisadu sugan tahayo nebigu dumarkiisa qaar ka mida wuxuu weliimadoodiiba ka dhigay labad mud oo shaciir ah shaciirtu waa heedda heedda waxaan soomaalida aada uma taqaana labada mudi waxa weeye waa laba sacab mudku waxa weeyaan waa labada sacab intaad isku qabato hal mar inaad ku qaadood buuxiso waa mud intaa in lag markaad raacisana waa laba mud reer dhan oo uu gursaday buuba intaa weliimo uga dhigay oo yaa cuni intii dooniyaa cunto laba ruux ataa cunto adiga yaan kugu yidhi qasab wey dad badan in laysugu yimaado xogaa un arrinta in lagala wada helo la ogaadin baa muhim min baab aclinu nikaaxun baa loogu talagalay guurkii la iclaaminayey bay weliideen weliimadani u tahay muxuu ahaa iyo faraxaas iyo wahaakada marka waxay kutusaysaa masale aan horay usoo sheegnay oo weliimadu qadarkeeda ugu yaray inuusan qiyaas lahayn adiga tabarta ama digaag gawrac ama qooley gawrac ama neef ariya gawrac ama bakaylo gawrac howlagay kuu taalla ama waxbaba haqalil haddaad doonto muxuu ahay soodha iyo dad ka dharis muxuu ahay baas waa kaa wacan anas radi allahu canhu qaala wuxuu uhi aqaama nabiyu nabigu sal alay waslam wuu nagaaday bayna khaybara waalmadiina madiine iyo khaybar dhexdoodu ku nagaaday alaaa layaalin saddex habeen yubna xaa la dhisay calayhi korkiisa loo dhisay bisafiyata safiya loo dhisay isagoo safiya loo dhisay oo loo aqalgeeyey ayuu saddex habeen khaybar markuu soo furtay wa khaybar markuu soo furtay oo ka suglaatay oo madiine usoo socday buu dhexda wuxuu ku nagaaday saddex habeen saddexda habeen marka wuxuu aroos ku ahaa safiya safiya bintu xuyay ayuu yani eh, aroos ku ahaa fadacawtu waan yeedhay buuhi haddaan anas ahay almuslimiina muslimiintii baan ugu yeedhay ilaa weliimatii nebiga weliimadiisii markuu la aqalgalay kadib uu weliimo sameeyey markaasaa weliimadii la yimid famaa kaana ma ahayn buu ihi fiiha weliimada dhexdeeda cuntadaa la diyaariyey dhexdeeda ma ahayn min khubzin wax kibis ah rooti iyo kibis iyo waxaana la yidhahda walaa laxmin wax hilibina dhexdeeda ma ahayn wamaa kaana ma ahayn fiiha dhexdeeda ma ahayn ilaa an amara inuu amray mooye nebigu sal alay slam bilanaaxi muxuu ahaayey xargihii la magdiyey ah, idinta waa idinta yani anaaxdu waa jamcu nitxin nitxiguna waxa la yidhahda haragga marka la magdiyo ayaa la yidhahda wamaa kaana ma ahayn fiiha weliimadaa dhexdeeda ma ahayn dhexdeeda ilaa an amara inuu amray mooyaane bilanfaaxi hargihii la magdiyey inuu amray mooye wax kalaba ma dhexin nabigaa amray muxuu amray in la fidiyo fabusitat markaasaa la fidiyey wuxuu yidhi hargaha fidiya yani maryaa laga dhiganaya waxaa laga dhiganayaa weelal cuntada lagu rido taqriiban waa waa sida muxuu ahaayey bacdan annaga aan fidsanoo kale soo maara rashiinka la dul saarsaaroo kale taasoo kale wa hargahaasaa la fidiyey fa ulqiya markaasaa lagu riday calayhaa korkeeda waxaa lagu riday attamru timirtii baa lagu riday walaqitu kalbaaydii caanihii la fadhiisiiyey wasamnu iyo subagii baa lagu riday intaasaa meeshii laysugu geeyey muttafaqun calayhi buhaari muslim waa soo saaray wallafdu lafdiguna libukhaari buu sugnaa ayib timirta garanay aqidkana waan soo marnay alaqid ama aqti aqidka mashhuur ayib aqidkana waxaa la yidhahdaa caanaha inta la dhigo ayaa muddo markay yaallaan way dhanaanayaan markay dhanaananna waxay u kala baxayaan bur iyo biyo biyihii baa laga miirayaa waa la dhigayaa dhacaanka haddana ka baxaya burkii baa isu soo haraya wuu adkaanayaa marka intuu adkaado buu weelka ku dhagahayaa sidii ugaaliyo kalu noqona marka marka qaarkood waxaa loo baahna in loo qaato mindi oo lagu goosgoosto marka aqadka kaasale waa caano la adkeeyey oo la fadhsiiyey ayib kuwaas aqidka la yidhahda marka waxaa laysku daray kuwa iyo subag iyo timir baa laysku daray intaasaa laysdhex dhigay markaasaa saxaabada loogu yeedhay waa weliimadii nebiga cuna sal alay wasalam intaa markii laysku daro luqadda carabiga waxaa lagu yidhahdaa xays baa loo yidhahdaa xays intoodaasoo isku jirta xays baa loo yaqaana marka xadiidkani wuxuu inoo faa-iideeyey inaynan laasim ahayn in xoolo la qalo weliimada arooska laasim maaha xadiidkii safiyana wuxuu faa in heeb uun inta la karsaday yar intaaba laga dhigayba arooski weliimadiisa xadiiskanna wuxuu inoo faa'iideeyey timir iyo caanad fadhiyo iyo subag laysku daray intaa inuu ahaa weliimadii nebigu uu safiya markuu la aqalgalay weliimadii uu weliimeeyey intaasayba ahayde hilib kuma jirin cunto qaaliyo khubsigu cuntada qaaligu ka mid ahaay markaa isticmaali jireen khubsina kuma jirin intaasuu weliime ka dhigtay marka weliimadu xag go-an ma leh saan soo sheegnay ilaa wa ilaaban in xoolo la qalo shardi maaha ruuxii kari kara mustaxab waa yaraanteeda iyo badnideedu midna xad ma leh ruux walba intuu kari karayo ayuu muxuu ahaayey ayuu samaynaya saasuu xadiidku faydaynaya bilanaax baan akrinaan marinaya bilanaac cayn waayo cayn xa baan akrinaan marinaya saasaa sax waa weel harag ka samaysan maanaa weel harag wacan rajulin waxaa laga warinaya min asxaabi nabiy nabiga saxaabadiisa ka mida sal ly slam qaala inuu yihi idaa goortay ijtamaca ay kulmaan daaciyaani laba ruuxoo kuu yeedhaya labaa kulmay oo labadu mid walba iraac ku leh fa ajib ajiib aqrabahumaa midkooda dhowaanshaga badan baaban xagga iridda midkooda deris ahaan iyo irid ahaan kuugu dhow kaas ajiib fa in sabaqa hadduu soo hormaro axaduhumaa midkood fa ajib waxaad ajiibtaa alladii midka sabaqa soo hormaray hore waxaa wariya abu daawuudda baa wariyey wa sanaduhu sanadkiisuna daciifu axmed iyo bayhaqi baa sidoo kale wariyey sanadkiisuna waa daciif buu yihi xaafid wakadalika fi talkhiis alxabiir buu sidoo kale wuxuu ku leeyahy isnaaduhu daciif ayib sababtuna waxa weeye nin la yidhaahdo abu khaalidin dalani magiciisana la yidhahdo yaziid ibni cabdiraxmaan ayaa sanadkiisa ku jira xaafidku uu ku sheegay inuu yahay saduuqun kaiiru a saas man kaiirun saduuqun yukhtiu kaiira tadliisna wuu ku sheegay ninkaasuu ku daciifi ta hore waxoogaa waxaan isleeyahay wuu ka kabmi karaa oo culimada mutaqadimiinta badankood way ninkan eh, muxuu ahay xadiiskiisa inuusan xasan ka hoos maraynin bay sheegeen taa wuu ka kabmi karaa laakiin tan tadliiska baa noqon karaysa cilada rasmiga ee xadiidku uu leeyahay oo cancanuu ku wariyey wabittaali xadiidku waa xadiis daciifa ah. sidaasuuna sheekh albani caleyh raxmat ullah fi lirwa uu ku sheegay inuu xadiisku daciif ayib xadiisku wuxuu faa'iideyn lahaa hadduu sugnaan lahaa hadday laba ruux kuu wada yeedhaan midka kuu soo hormaray baa mudnaanta leh kaasaad raahay hadday hal mar isla yimaadaanna midka daris ahaan kuu dhow baa markaasi xaq leh ee iriddiisu ay kuugu sokayso ictibaarta dhowaanshaha in la ictibaariyo dadka kala horumarintooda deriska in ka kugu dhow la ictibaariyana xadiid baa ku sugan fii saxiixi albukhaari oo min xadiidi caaisha oo waxay tiri rasuulka ilaahayo inna lii jaarayni fa ilaa ayihimaa uhdii laba deris baan leeyahaye labada deriskee baan wax u hadiyeeyaa nebigu wuxu uri sal lay wasalam ilaa aqrabihimaa minka baaban minki baaban midkooda irid ahaan kuugu dhowaansho badan kaasaa xaq lehe kaas ku hormari buu nebi sal lay slm marka qurbiga iyo jiwaarka kuu sokeeya midka kaa sheeya waa ka xaqley taa iyada nusuus kala kutusas ama xadiisku labada arrimood siduu u kala qaaday hadduu asixi lahaa wuu faa'idayn lakin bacfigaasa ku jira wacan abi juxayfata radi allahu canhu qala wuxu uhi qaala rasuulu lah sal lay slam rasuulku wuxuu yihi laa aakulu cuni maayo muttaki'an aniga oo dengiiga ama jiqilaysan ama tiirsan ra waxaa weriye albukhaariyu bukhaari baa weriye macnaheeda aad baa laisugu khilaafsan yahay ah. culimada qaarkood waxay leeyihiin mutaqi a ah, waxaa la yidhahdaa inuu ruuxu sal muggi u fadhiisto oo ruux ku talagalay inuu cuntada ka dhergo qaabkiisoo kale u fadhiisto yani yatamakan fi ljuluus inuu makansado fadhiga ayb taasaa la yidhahda sifaday dooniba ha noqotee qaar baa sida maray qaar waxay leeyihiin itikaaga waxaa la yidhaahdaa inuu labadiisa dhinac mid ka mid a ah, u yara iisho oo ama midigta ama dhanka bidixda ah isu yara leexiyo ayaa la yidhahda yani waxa wey dhinac dhinacna saa u yara adoo dhinac dhinac sida macnaha ugu yaraha janjeera ama midig ama bidix oo kale ama gadaalgadaal wax ku tiirsan oo kaleeto inaad sidaa wax ku cuntaa murtaga a ah la yidhahda sidaana qaar baa qaba qaar waxay leeyihiin waa inuu gacantiisa bidixda intuu dhulka dhigo uu cuskado asagoo cuskanna uu wax cuno ibtikaaga kaasaa la yidhahda aslu ibtikaana waxaa la yidhahdaa inaad shay cuskato shay inaad ku tiirsato shay inaad cuskato baa ibtikaaga asalkiisa la yidhahda saas man culimadu tafaasiirtaa badanba way marayaan qaar qaar bay diidan yihiin qaar qaar bay soo dhoweynayaan kaasaa ibtikaaga la yidhaahdaa saas man cillada loo diidan yahay marka isku khilaafsan yihiino qaar waxay leeyihiin waxaa loo diiday in qaabkaa wax lagu cuno yunaafi tawaaduca bay leeyihin ruuxa muslimka waxaa la doonaya hadduu wax cunayo xataa inuu tawaaduco oo sida muluugta iyo mutakabiriinta iyo kuwa iska waaweyn qaabkooda inuusan waxu cunin fadhiga itikaagu marka dadka kibraaniyiinta iyo kuwa isla waaweyn yaa u fadhiisa marka waxaweye tawaaducii buu ka hor jeedaa qaar baatan qaar waxay leeyihiin waa sida ibnu asiir uu soo gurinaye ruuxu markuu dhinac dhinac u tiirsan yahay ama bidix ama midig ama lug gacanta uu cuskado ama dhabarka uu tiirsan yahay oo markaa uu shay ku tiirsan yahay oo isagoo saasa wax ku cuno cuntadii meeshay mari lahayd iyo majraheedii saxda ahaa ma qaadayse meeshii laab bay ku jirtaa bay leeyihin caafimaad ahaan baa marka loo diidan yahay dheh caafimaad ahaan baa loo diidayaa buu leeyahay ibnu asiir saasuu soo guurinaya macna oo ruuxu markuu si toosa ah u fadhiyo cuntadii markay afka ka baxdo hungurigiiyo toosay toos ugu dhacaysa kadibna caloosha uga sii gudbaysaa sooma laakiin markuu ruuxu dhinac u jiifo ma sahlanaasay leey sidaa uma fududaanayso caafimaad ahaan inuu ruuxa dhib ku yimaadayaa laga yaabaya saasaa loo jeedaya ibraahimna naqaiba waxaa laga soo guuriya taabicigii sagiirka isagu inuu yidhi waxay u diidi jireen oo sababta cillada wuxuu ka dhigay makhaafata an tacduma butuunuhum calooshoodu inayna weynaanin ah, bay saas iyo saas iyo u dhici jireen walde haddaaduu saas dhinac u jiifa ama jiqilaysan ama meel tiirsan aada xunto calooshaa ku weynaan bay leeyihin malacadadu waxay nala weweynaatay waa taasaan malen xambaaba jire ayib taana qolaa ku cilaynaysa aduu ciladu waa iska cilo mustanbata la dhihi karaya fii sunan ibn maaja waxaa ku sugan min xadiidi cabdillahi bni busri waxaa ku sugan inuu yidhi nabiga sal lay waslam waxaa loo soo hadiyeeyey neef adhia ah. fajasaa calaa rukbatayhi yakul markaasuu nabigu sal lay waslam intuu jilba joogsaday oo jilbihiisa ku fadhiistay buu wuxuu bilaabay inuu neefkii adhigaa cuno hilibkiisa isagoo saa u jilbaha ku fadhiya neefkiina cunay ayaa nin caraabiya u yimi markaasuu yidhi maa haadihi ljilsa war maxamed qaab fadhigan qaab fadhigani muxuu ahabu qaabkan aad u fadhido muxuu yahay ayb markaasaa wuxuu nabigu sal lay aslam ina allaha jacalanii cabdan kariiman walam yajcalnii jabbaaran caniida ilahay wuxuu iga dhigay addoon kariim ahoo wanaagsan igamana yeelin nin jabbaar ah oo kibiraani ah oo haddana madax adagoo isla weyn ilaha gama dhigin macnaa anoo rasuul ilaahay ah baa haddana anoo muxuu ahaaye jilbaha ku fadhiya baan wax cuni waay saas man marka waxaad garanaysaa qaab fadhi waxaa jira ay u fadhiistaan jabbaariinta oo caniidiinta ah saasuu tilmaamaya marka marka qaab fadhigaasaa la diidan yahay xadiidkaas sheekh albaani wuu saxiixinayaa ibnu maaja baa soo saaray abu daawuud sidoo kale wuxuu soo saaray min xadiid ibni cumar inuu leeyahay rasuulka ma arkin sal lama arkin isagoo cunaya muttaki'an qatu weligii isaga oo jiqilaysan ama dhinac u tiirsan oo wax cunaya weligii lama arkin nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka inuusan weligii samayn jirin baa ka muuqata arrinta iyada culimada qaarkood marka waxay ku xambaareen inay karaahiye tahay maadaama nebigu uu ka tegey wixii nebigu ka tegey in laga tagaa sunna ah lama gaadhsiin karayo wax xaaraam laakiin haayatu maa fi lmri waxa weeye ama waa laga fiican yahay in muxuu ahaaye wixii nebigu ka tegay in la sameeyo loo dabamaro ma fiicno wey man wacan cumar bn salimata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala lii rasuul lah sal lay slm rasuulku wuxuu igu yidhi yaa gulaamu wiilyahow sami illaaha alla magacow wa kul cun biyamiinika gacantaada midigtaa ku cun wa kul cun mimaa yaliika cuntada takusoo ku soo xigtana ka cun muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray camr ibnu abi salim wuxuu ahaa wiil yaroo dhallinyaraho xeedhada nebiga sal alay wasalam ayuu wax ku cuni jiray wax la cuni jiray ayib marka eh, markii raashinka loo soo qoday ilmo yar buu ahaaye bay gacantiisii saxankii ama xeedhadiibay yay ku dul wareegtay meeshanuu ka qaatay oo halkanuu ka qaatay oo halkanuu ka qaatay oo meelna uma aabayeen waa iska ilmo yar mogta markaasuu nebigu sal lay slam ilmo uguma cudur daarine aadaabtiibuu baray war wiilyaba horta bismillaahi dheh war waa midda labaadee midigta ku cun bidaxa ku cun war waa midda saddexaade cuntada dhanka kusoo xiga ka cun dhankaa kale faduusha jooji baa le dhankaa dadkaa kale ha gudbin saasuu nabigu sal lay slam alimaam ibni xajar caleyh raxmatullahi tartiibka uu kitaabka ku sameeyey markuu weliimadii iyo ajiibitaankeedii iyo kasoo hadlay buu halkan wuxuu raacsiiyey inuu ka hadlo aadaabta akliga iyo shurbiga saas macna yani aadaabta iyo axkaamta shareecadu u dejisay sida wax loo cuno iyo sida wax loo cabo macna sidaas taas uu raaciyey ayib marka xadiiska waxaan ka faa'idaysanaynaa marka wax la cunayo tasmiyada magaca inaan laga tegin magaca inaan laga tegin fii xadiidi caaisha cinda axmed iyo ahlu sunanku ku sugan tahay nebigu inuu amray markuu midkiin cunto cunayo falyaqul bismi bismi illaahi hadhaho amarkuna wujuub buu faa'iideeyey ayib muslim wuxuu soo saaray min xadiidi jaabir sidoo kale inuu nebigu yidhi sal lay wasalam midkiin markuu gurigiisa galo oo markuu guriga sii gelaya ilaahay magiciisa uu xuso cuntada markuu cunayana ilaahay magiciisa uu xuso bismi bismillahi u yidhaah markaad guriga sii gelaysayna waa bismillahi baad tir ama dikri ilahi baad ku gashay markaad cuntadii cunaysana bismillaahi baad ku bilowday shayaankii wuxuu leeyahay laa mabiita lakum walaa cashaaa war meeshan meelaan barinana ma jirto cashana iyo cuntona inooma taalno inaga keena gurigan ah, waa kaa tegahaya khalaas meel guri kalu aaday haddiise guriga markuu soo gelayo ruux uusan ilaahay xusin cuntadiina bismillaahi uusan dhihin shaydaanku wuxuu leeyahay adraktum lmabiita wa adraktum alcashaaa ah, saaxiibadii buu ku war nimanyahu meeshanay maanta ka tuban tahay oo ka qalan tahay caawa cashana waynu hellay gurigaan baryi lahaynna waynu hellay habeenkaa marka way kula joogaan salaatuleil saad ugu ficlahayd baa loo baahanya ayb marka muxuu kutusayaa isinka oo raashinka marka la cunayo loo qabtaay wuxuu xirse xid ka yahay inuu shaydaan kula wadaago faaiidadaasuu xadiiskaasi faaiidey faa kalena xadiid kalaa ku daray oo muxuu ahaayey Eh, isagana nabiga ka sugan sal ly waslam oo rasuulku uu leeyahay muxuu ahay cuntada tirmidi baa soo saaray min xadiidi caaisha waxay tihi kaana rasuullah sal lay slam yakulu acaaman fii sittatin min asxaabihi nebigu cuntuu cunahay lix saxaabadiisa ka mida iyo isagaa cunto wadaagahay ayb fa jaaa carabiyun faakala biluqmatayn nin caraabiya yimido laba mar buuba afka geliyeyba cuntadii dhallayde lixdii cunaysa lix nin cuntaday u fadhiyeen laba mar unbuba afka gashaday waaba dhaqaajiye markaasaa nabigu wuxu yhi sal lay aslam amaa an inahu low sammaa lakafaa lakum bu nabig sal lay slm hadduu bismi dhihi lahaa way idinku wada fillaan lahayd bu nabig sal lay slm laakiin bisin la-aan markuu bilaabay barakadii baa laga qaaday asagii xataa ku fillaan weyda laba luqmuu ka dhigay marka waxaa laga qaadan bismku sidoo kale cuntada wuu barakayn oo intii loogu talagalay ka badan inay deeqdo buu bisinku ka dhigi shaydaanna wuu uga xirsixidi faa'iidooyin fara badanoo sidaasay xadiistu tilmaamaysaa sidaas daraaddeed baa alimaam ibnulqayim caleyh raxmatullah wuxuu yidhi cuntada marka la bilaabayo bismillaahi in la yidhaahdo waa waajib buu yidhi bacdulxanaabilana wujuubka uu ka guuriyey muxaqiqiinta qaarkood baana sidaa la qaba daahirka xadiiskana sidaasaa laga fahmaya oo laga qaadanaya amarka isaga macna ayb bal xadiisku wuxuu ina leeyahay xadiisu caaisha oo axmed iyo ahlu sunanku ay soo saareen haddaad cuntada cunaysaan bismillahi dhah fa in nasiya fii awalihi bilowgii haddaad halmaantay oo markaad bilaabaysay aad halmaantay muxuu ahaayey eh, falyaqul bismi illaahi cala awalihi wa aakhirihi markaad xusuusato waxaad tidhaahdaa bismi illaahi cala awalihi wa aakhirihi shaydaan wuxuu kaa qaatayna waad ka ridatay inta dambana waad ka xirsi xidhatay haddiise laakiin aad sidaa ku dhammaysato hawl baa taalla markaas ayb ama masalada muxuu ahaaye midigta ku cunideeda iyo cuntada ta kusoo xigta inaad cunayso iyadana sidoo kaleeto waa mustaxab weeye haddayna waajibba ahayn ta kusoo xigta ka cun waxay yidhaahdaan haddii cuntadu ay tahay muxuu ahaayey qaybo ka mida ay kaa fog tahay wax mushtaragana ay tahay hilib baa masalan saaran hilibkuna dhinac buu u badan adiga dhankaayu waaba ewerba ma qatalaane marka waxa w waad raadsan bay leeya waad soo qaadana saas man yani xadiis baa jira waana tilmaamay wacan ibni cabbaasin radi allahu canhu ana nabiya nabiga sal lay waslam utiya waxaa loo keenay biqascatin xeedho ayaa loo keenay oo min sariidin yani kibis la jajabiye sariidka waxaa la yidhahdaa kibista marka inta la jajabiyo maraqa lagu daro saasaa la yidhahdaa sariid la yidhahda waana cuntadee cuni jireen waagaasi cuntada ugu fiican bay ahay wa fadlu caaishata cala annisaai ka fadli sariidi cala saa'iri acaam xadiisu waayn yani waxa wey cuntooyinku cuni jireen ugu fiican ba kibista iyo muxuu ahaayey rootiga iyo markii maraq lagu qaso baa sariidka la yidhahda saas maa adigu ama keykeyda waxaa doonta ku magaca faqaala markaasa nabigu wuxu uri sal ly wasalam kuluu cuna min jawaanibihaa dhinacyadeeda ka cuna walaa takulu ha cunina min wasaiha dhexdeedana haka cunina dhexda haka qaadanine dhinacyada kasoo wada dhexdu ha ugu dambayso maxaa yeele fa ina albarakata barakadii tanzilu waxay degaysaa fii wasaiha cuntada dhexeeday kusoo degaysa rawaxa wariye alarbacatu afartii baa wariyey wahada kani lafd nasaa waa lafdiga nasaa-iy wa sanaduhu sanadkiisuna saxiixu waxaa saxiixiyey sidoo kale tirmidi xaakim dahabi iyo sheekh albani xadiiku waa xadiis waa fafaa'ideynaya cuntada marka la cunayo aadaabteeda waxaa ka mid a in aan meesha ugu sarraysay iyo bartanka aan laga bilaabin ee dhinacyaha laga soo wado si bartanka ugu dambeeyo cillo waxaa looga dhigay cuntada marka la cunayo baraka rabi baa kusoo degta barakadaasina bartankay ka abbaaraysaa sidaas daraaddeed dhinacyaha ka soo wada oo dhexda daayo ilaa marka u dambayso dhexda la ysugu yimaado ayb oo dee haddayba barakadii kor ka soo degayso korkay ka soo degaysa maamad barakada abaartirood marka ugu horeysaba la kacdid ilan barakadaa la raadsan jiray barakadu meeshay kusoo degaysaba maamad dadka ugu hormartay macnaha waxaa laga wadaa bay leeyihiin barakadu dhexday kusoo degaysaa markay dhexday kusoo degtana cuntada inteeda kale ku faafaysa laakiin meeshay kusoo degaysaba haddaad ka bilowdo barakadiio dhan ma imaanayso soma macnahaasa macnaha yuu faa'iideynayaayo barakadaa dhexda kusoo degaysa sabab ha u noqonin inay rafcoonto saasaa laga wadaa man marka dhexdu inay u dambayso sidaasuu xadiidku faadeynaya aadaabteena ka mid tahay waana xadiis ayaa nabiga ka sugan sal ly aslam hada bilahi tawfiq sal llahuma slam ala nabiyina muxamed wala ali saxbi